بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسينا حلي dhammaadkiisii markaan soo maraynay meeshii aan ku joojinay wax yar ka hor sadarkii ugu dambeeyey sadarka ka horeeyo wuxuu aniga ii qoray wayatabayanu meesha ku taallo wayatabayanu min hada ana qaysara carafa الnabiya sal اllahu alayh ali wasalam wasadaqa binubuwatihi ayuu ii qoray marka meeshaas waxa weeye wayatabayanu waxaa caddaanayo min haadaa warkaan aan soo hormarinay oo qisadan aan ka soo sheekaynay xaggeeda waxaa ka caddaaday anna qaysara ninkaas heraqle la yidhaahdo oo qaysar ruum carafa nabiya sal allahu calayh waali wasalam nabigii inuu gartay wa sidqa nubuwatihi wey yacni wasadaqa ma aha wasidqa wey marka ani wasadaqa uu ii qoray saxna ma aha wasidqa nubuwatihi nebinimadiisa runnimadeedana wuu gartay nebinimada nebi moxamed uu sheeganayo ayuu gartay tamaam almacrifa aqoon iyo macrifo dhammaystiran inuu nabi muxamed nebinimadiisa run tahay ayuu gartay walaakin halaba calayhi xubbu mulkihi waxaa ka adkaaday boqortooyadiisa jacaylkeeda uu jecel yahay falam yuslim marka ma uunan islaamin wa baa'a biimihi wa imi raciyatihi markaasuu dembigiisii iyo dadkii raciyadiisii ahaa dembigoodii la laabtay kama qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam marka meeshaasun baan baraarujin lahaa yani wasadaqada inaysan sax ahayn wasidqa ay sax tahay intaas ama dixyat bnu khaliifata alkalbiyu yani darsigeenna halkaasuu ka bilaabanaya maadaama aan soo sheegnay nebiga inuu warqadda u dhiibay qaysar ruum oo ugu dhiibay heraqle dixyat bnu khaliifata alkalbi saxaabigaas oo nebigu diray dixye markii uu soo karaameeyey ninka la yidhaahdo heraqle markuu soo karaameeyey boqorkii room oo maal iyo xoole iyo dhar iyo kulli uu soo siiyey waxa uu la kulmay intuusan nebiga soo gaarin saxaabigaasi madiine intuusan soo gaarin wixii uu la kulmay ayuu nooga warramay wa ammaa dixyatu bnu khaliifata alkalbiyu saxaabigaa dixyat bnu khaliifa la yidhaahdo fa lamaa kaana bixismaa meesha xismo la yidhaahdaa markii uu ahaa fii tariiqihi waddadiisa oo dhexdeeda ahaa raajican asagoo u soo noqonayo ila almadiinati madiine u soo noqonayo baa qataca calayhi aariiqa wadadii waxaa ka gooyey oo wadadii yani maaragtay ka hor istaagay rijaalun rag oo min bani judaama qabiilka bani judaama la yidhaahdo ka mid ah ayaa jidkii jidgooye u dhigay wey jidgooye u dhigeen markaase wantahabuuhu way boobeen wixii ou watay xoolihii bay ka dhaceen wixii la soo siiyo boqorka uu soo siiyey ayay ka boobeen xataa lam yatrukuu ilaa ayan uga tegin macahu maca dixya saxaabigaasi shay-an waxba ayaan uga tegin wax alla wuxuu watoo dhanba way ka qaateen wy marka xisma meesha la yidhaahdo waxa weeyaan waa meel waxay leeyihiin waa waraa'a waadi lqura waadi lqura waadiga la yidhaahdo oo yani xijaas dhankeedaas ah ayuu maaragtay gadaasheeda yahay weeyaan markuu halkaas soo marayo bay jidgooye ku sameeyeen qabiilka bani judaama la yidhaahdo markaasay yani meeshaas intay isbaaro u dhigteen iyo wixii uu haystoo dhanba ay ka dhaceen weyaan falamaa balaqa almadiina markii saxaabigaasi madiine uu yimid oo wa ahbara rasuul allahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulkana ou u warramay dixyaa nebiga u warramayo wixii ou la soo kulmay oo uga warramay qisadii firaqla uu kala soo kulmay iyo ikraamkii iyo karaamayntii uu soo karaameeyey iyo bani judaama waxay ku sameeyeenoo xoolihiisi ay qaateen markuu uga warramay bacasa nebiga wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray ilayhim ay ilaa bani judaama qabiilada bani judaama la yidhaahdaba wuxuu u diray zayd bna xaarita saxaabiga zayd ibna xaarita la yidhaahdo oo fii hamsi miati muqaatilin shan boqol oo dagaalyahan dhexdooda ahoo asagu madax u yahay ayuu u diray in la soo edbiyey qoladaasi weeyaan marka bani judaama iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam qabiiladaasi cahdi baa ka dhexeeyey ballan baa ka dhexaysa marka ballankii bay ka baxeen saxaabigaas bay dhib u geysteen markaasuu nebiguna ciidankaa ku diray marka hadday ballanfuryada ay sameeyeen fa ahaaruu marka ciidankii shanta boqol ahaa ee oo watay zayd ibnu xaarita waa ay weerareen banu judaama bay weerareen wa qataluu wayna laayeenoo dad bay ka dileen banu judaama dad laga laayay wa hanimuu alfa baciirin kun yacni geel ahna way ka soo haniimaysteen kun ratibay ka soo haniimaysteen iyo wa hamsata aalaafi shaatin shan kun oo arya ayay ka soo haniimaysteen wasabuu wayna soo qafaasheen miatan boqol oo min annisaa'i wasibyaan dumar iyo carruur ahna way ka soo qafaasheen weeyaan intaas bay marka ay sabab jazahoodii ou noqday markay saxaabigaasi dhibka u geysteenoo ballantii ay ka baxeen ciidankii muslimiinta intaas bay ku sameeyeen weye oo zayd ibn xaaris oo watay marka intaa markii la sameeyey dad marka waxaa jira reer bani judaama ka mid ah oo ninkan uu ka mid yahay shiikhu uu noo sheegi doono la yidhaahdo zayd ibnu rifaaca ninka la yidhaahdo bani judaama ka mid ah ayaa dad hore u soo islaamay bay ahaayeen markaase waxay difaaceen yacni saxaabigii dixyat ibnu khaliifa ayay garab istaageen oo u nusreeyeen ciidanka zayd ibni xaarisa u wata intuusan nebiga soo dirin ka hor ayay u nusreeyeen oo inayba dilaan markay damceenna way ka difaaceenoo way ilaaliyeen nimankiibaa markay xoolihii iyo wixii ay muslimiintii soo qaateen dadkii muslimiinta ahaayo zayd ibnu rifaaca aljudaamiyi uu ka mid ahaa ayaa nabiga aaday calayhi salaatu wasalaam oo u degdegay madiina nebiga ugu tageen markaasay arintan kala doodeen ilaa nebiga intuu markay u dabco xoolahoodii iyo wixii dhanba loo soo wada celiyo reer bani judaama fadliga dadka saxaabada ah oo muslimiinta ahoo ayaga ka mid ahaa daraaddood buu nebigu ugu soo celiyey tiibuu marka sheikhu noo sheegi waasraca waxaa degdegay zayd bnu rifaaca n saxaabiga zayd bnu rifaaca la yidhaahdo aljudaamiyu oo reer bani judaama ka mida ah, ayaa degdegay oo ahaa axadu ru'asaa'ihim madaxdooda bani judaama madaxdooda mid ka midihii ahaa ila almadiina madiinabuu u soo degdegay madiina buu soo aaday si uu nebiga uu xujo yani arrintan uu kala doodo oo ka qanciyo in xoolahan iyo dadkan loo celiyo maadaama ciddii uu ka mid yahay wa zayd ibnu rifaacana wuxuu ahaa aslama mid islaamay huwa isaga iyo warijaalun dad rag oo min qowmihi dadkiisa ka midihi kuwa soo islaamay bay ahaayeen hore bay u islaameen wa nasaruu waxayna horay ugu gargaareen dixyata bnu khaliifa ayay u gargaareen xiina qutica aariiqu calayhi markii isaga waddadii laga gooyey oo jidgooyadii bani jidaama ay u dhigteen dadkii u gargaaray bay ahaayeen marka nebigii arrintan u sharxeen waxayna ka codsadeen in xoolihii iyo wixii haraa'imkii dib loogu soo celiyo faradda calayhi rasuulu llahi sal alla alay wasalam nebiga wuu u soo celiyey calayhi salaatu wasalaam alghanaa'ima haniimooyinkii oo kunkii rati ahaa iyo shantii kunoo ariga ahayd wuu u soo celiye nebiga wasabya dumarkii iyo carruurtii lasoo qafaashayna waa uu u celiye nebiga calayhi salaatu wasalaam dibaa loogu celiyey maadaama dad muslimiina ay ka shafeeceen horeyna dadkaas ninkaas saxaabiga ay u garab istaageen iyo nebigu uu cafiyo xoolahooda dib ugu celiyey weeye salawaatu ullahi wasalaamu calayh weli marka waxaanu ku dhex jirnaa kutubtii iyo rasaa'ilkii uu nebigu qorayey oo muluugta iyo umarada u qorayey boqorradii waan soo aragnay dadka boqorrada ka hooseeya ee amiirada ahe magaalooyinka mas-uul uga ah boqorrada ayuu nebigu warqado kale u qorqori jiray tiiba weli noo wada aan arki doonaa kitaabkii hanaad waa alkitaab alkhaamis kitaabkii hanaad oo risaaladoo nebigu qoray wa kataba rasuulu llahi sal alla rasuulka alla wuxuu qoray kitaaban kitaab buu qoray risaale iyo warqad buu qoray ila alxaaris ibna abi shamirin alghassaaniyi ninka xaaris ibna abi shamir la yidhaahdo oo min bani hasaan ka ah qabiilatu hasaan ka ayuu u diray warqad oo ahaa ninkaasoo amiiri dimashqa amiiri dimashqa magaalada dimashq la yidhaahdo madaxdeedii ahaa amiirkeedii ahaa iyowna amiir uga yahay min qibali qaysar ninkii ruumaanka boqorka u ahaaye qaysar oo hiraqle ayuu wakiil uga yahay oo meeshaas amiir uga dhigay magaaladaas ou naa'ib uga yahay weyaan wahaaka nasa lkitaabi marka qoraalkii warqadii loo qoray xaaris ibn abi shamir yani naskeedii qaada buu ku wahaaka qaado nas alkitaabi warqadii nebiga uu qoray qoraalkeedii aado wey wixii ku qornaa waa kanee arag way akhriso weyaan bismi illaahi raxmaan bismillaahi alla magaciisaan ku bilaabi warqadan iyo qoraalkayga allihii arraxmaani naxariista ballaaran iska lahaa oo addoommadiisa uu naxariisanaya naxariista ballaaran allihii arraxiimi naxariista gaarka ah qaar ka ku khasisayay allahaas baan magaciisa ku bilaabanaya min muxammadin warqadani waxay ka socotaa risaaladani min muxammadin muxamed bay ka timi muxamedkii rasuulilah ilaahi alla rasuulkiisa ahaa yayna ku socotaa ila alxaari ibni abi shamir ninka xaari ibni abi shamir la yidhaahdo ayay hore ku socotaa weeyaan salaamun badbaado iyo nabadgelyo calaa man ittabaca alhudaa hanuunka qofkii raaco dusheeda ha ahaato badbaado ha helo waa badbaadaya qofkii hanuunka qaato weeyaan wa rumeeyo billaahi alla rumeeyo iimaan iyo tasdiiq la yimaado wainii aniga wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wainnii anigu adcuuka xaarifoo waxaan kuugu yeerayaa an tu'mina billaahi inaad alla rumayso waxdahu keligii inaad cibaadada u saafi yeesho laa shariika lahu asagoo aanan wadaagsi lahayn allah subxaana wa tacaala cibaadadiisa axad la wadaagsada ayaan jirin inaad keligii caabudo ayaan kuugu yeerayaa yabqaa laka mulkuk yabqaa wuu kuu baaqi noqonayaa markaad ilaahay rasuulkiisa rumayso oo alla aad waxdaaniyadiisa u qirto laka adiga wuu kuu baaqi noqoni mulkuka mulkigaadaa kuu baaqi noqonayo weyaan mulkidaada baaqi bay kuu noqon lagaa qaadi maayo mar haddaad mu'min noqoto ciidanna lagugu soo bixin maayo lagula dagaalami maayo madaxtinimadaada siday taha laguugu daynayaa ilaahina waa kuu baaqi yeeli annagana waa saasuu u qoray wabacaa waradaas wuxuu la diray wabacaa nebigu wuxuu diray alkitaaba kitaabkii warqadiibuu diray maca shijaac ibni wahbin alsdiyi ninkaas oo reer bani asad ka mid ah shijaac ibni wahbin alsadi ayuu diray warqadda u dhiibay weyan oo min asad ibni khusayma qabiilada asad ibni khusayme la yidhahda ka mid ah falammaa qara'a alkitaaba ninkii xaaris ibn abi shamir markii uu warqadii akhriyey nebiga uu u soo qoray oo shujaac loogu soo dhiibay ayuu ramaa bihi kitaabkiibuu tuuray warqadii nebiguu tuuray wa qaala wuxuu ku yidhi man yanzacu mulkii minii marka uu leeyahay mulkigaadaan kuu baaqi yeelaynaa man yanzacu yaa iga qaadayo mulkii aniga boqortooyadayda minii aniga yaa iga qaadi karo ma maxamedo halkaas madiine jooga ali madaxtinima iga qaadi karo markuu hadalkaa leeyahay warqadiis markaasu sidaa ku tuuray wey wastacadda wuxuuba u diyaargaroobay liyursila inuu diro jeyshan ciidan inuu diro ciidankaasoo yaqzu lmuslimiina muslimiinta ku duulayso ciidan muslimka ku soo duulo inuuba diyaariyo ayuu gudagelay wey taas u diyaargaroobay wa qaala markaasu wuxuu yidhi waxaa odhanayo xaaris ibnu abi shamar ayaa hadalka odhanayo wuxuu ku yidhi lishujaac ibni wahbin ninkii warqadda nebiga ka soo qaaday ee saxaabiga ahaa ayuu wuxuu ku yidhi akhbir saaxibaka bimaa tara waxaad arkaysa saaxibkaa u sheeg maxamed gaarsii warkan yani gaarsii buu leey inaan ciidan u diyaariyo warqadiisana tuuray ogeysii buu leeya saaxibka maaragtay akhbir u waran saaxibaka adiga saaxibka oo muxamada bimaa taraa waxaad arkaysa u sheeg warkii aad la soo kulantay uga warran buu leeya intuusan marka tallaabo qaadin uusan ciidankii diyaarin waa u diyaargaroobay inuu ciidan diro laakiin intuusan tallaabo qaadin iyuu boqorkii madaxda u ahaa oo xiraqla ahaa qaysar ayuu la tashaday oo idan weydiistay ila dagaal ma qaadi karo waa nin madax loo yahay waa inuu idan ka helaa boqorkiisii inuu idan ka helo wey wasta'dana markaasuu idan weydiistay qaysara yani waxaa weydiisanaya xaaris baa weydiisanayo qaysara boqorkii ruumaanka ayuu idan weydiista oo hiraqla ahaa muxuu weydiisanayaa fii xarbi rasuulilahi sal alay wasalam nebiga inuu la dagaalamo la dagaalankii nebiga uu la dagaalami lahaa ayuu weydiistay oo yidhi ciidan baan u diyaarini inaan la dagaalamaan rabaayo i idan ayuu weydiistay faanaahu qaysaru can casmihi de qaysarna waa soo aragnay nin nabiga garanay hiraqle su'aalahu weydiinayay iyo waxay ahayd horaan u soo sheegnay fa anaahu ka laabay oo ka joojiyey wey oo u diiday qaysaru kaysar baa u diiday xaari can casmihi niyadan oo goosiyo casiimadan oo inuu la dagaalamo ciidan diraihi uu ka joojiye wuxuu yidhi la dagaalamin jooji ciidan ha u dir weli ninkii marka shujaac ibnu wahbin wali magaaladii kama uunan tegin jawaabtii baa dhaqso loo keenay markuu boqorkiisa jawaabta ugu diray yaa jawaabtii la soo gaarsiiyo la yidhi maya lama dagaalami kartid ciidan ha u dirin baa lii markaasuu markii boqorkiisa amarka soo siiyey ayuu marka ninkii iyuu haddana karaameeyey saxaabiga ahaa yacni faajaaza alxaariu xaari ayaa abaal mariyey oo siiyey shijaac ibna wahbin ninka shijaac ibna wahbi la yidhaahdo oo saxaabiga ihi iyo bilkiswati labis buu siiyey iyo wanafaqati nafaqo oo xoolo ah yuu siiyey weeyaan nafaquu siiyey waraddahu wuuna celiyey bilxusna xaalad wanaagsanuuna ku celiyey maadaama boqorkiisa uu soo sajriyey oo laga reebay oo ninkii rasuulka ahaaye ergada ahaaye loo soo diray ayuu inta wanaajiyey buu xaalad fiicanna la diroo yidhi wax dagaalaho aan qaadayana ma jirto warkaygina waa ka laabtay saasoo kale buu ku diray weyaan alkitaabu saadisu kitaabkii lixaad waxa weeye wa kataba sal allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu qoray kitaaban warqad ayuu qoray risaala buu qoray ilaa amiiri busra ninka busra oo min ardi shaam ka mid ah boqorkeedii buu u qoray amiirkeedii amiirkii magaalada busra la yidhaahdaa oo shaam ka midihi amiirka u ahaa ayuu warqad u qoray yadcuuhu asagoo nebiga ugu yeerayo fiihi kitaabka dhexdiisa amiirkaasi ilalislaami islaamnimada ugu yeerayo wabacaa alkitaaba kitaabkii warqaddii uu nebigu qorayna wuxuu la diray maca alxaari ibni cumayrin aljdiyi ninka la yidhaahda xaari ibni cumayr aljdiyi oo qabiilati qusdi ka mid ah ayuu warqaddii u dhiibay saxaabigaas si uu amiirkaas busra u gaarsiiyo weyaan radia allahu canhu xaari falamaa balaqa markuu gaaray mu'ta mu'tata waa magaalo wey oo ka mid ah mu'tadaasoo min camali lbalqaa'i yacni balqaa meesha la yidhaahdo tuulooyinkoodii iyo magaalooyinkeedii u dhowdhowaa ka mid ah oo ah balqaaduna xaggee ku taallaa fii junuubi lurdun urdun koonfurteeda ayay ku taallaa halka markuu saxaabigii gaaray oo urdun koofurteedii ou joogo rasuulkiina uusan meesha busra uusan gaarin baa tacarada lahu waxa u soo banbaxay oo ka hor yimid saxaabigii oo xaari ibni cumayr ahaa sharaxbiil ibni camrin ilkhasaniyu yacni ninkaa sharaxbiil la yidhaahdo ayaa ka hor yimid markuu ka hor yimidna fa daraba cunuqahu intuusanba risaaladii gudbininba madaxuu ka jaray aaabigii baa madaxa laga gooyey ninkaa kaafirka ah oo sharaxbiil la yidhaahdo baa madaxii ka gooyey saxaabigii dilay qadiyadiia marka nebiga soo gaartay calayhi salaatu wasalaam in rasuulkii iyo ergadii ou dirsaday in ay dileen dadkaasi ay dileen sidaa darteed shiikhu wuxuu noo keeni doonaa nabiga markuu aad uga xumaaday dagaalka lidhaa ghaswatu mu'ta oo ciidan saddex kun oo ciidana uu nebigu diray arrintaa darteed bay ahayd ninkaa rasuulka oo la diro waana halka rasuul oo nebiga laga dilay ergada ahuu nebigu dirsaday rasuulka keliya iyo ergega la dilay keligii buu ahaa weeyaan wa kaana haada dilkaa saxaabiga la dilay oo rasuulka ihi wuxuu ahaa ashadda camalin camal kan ugu adayga badan shaqo oo camalkaasoo cudwaaniyin cadowtinimo u saaxiib ahoo cadowtinimo u muuqato tujaha rusuli dadka ergada ahee la diro ku aadan camal ka cadaawanimo badan kii ugu darnaawe kii ugu darnaabay ku sameeyeen falam yuqtal lirasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalama rasuulun hayruhu falam yuqtal lama dilin lirasuulillaahi rasuulka alle sal allahu calayh waali wasalam lagama dilin rasuulun ergo uu diray hayruhu xaaris ibni cumayr aan ahayn nabiga lagama dilin calayhi salaatu wasalaam rusushii aan soo wada maraynay dadkii ergadii nabiga uu dirayay hal nin oo la dilay ma jirin kan unbay maaragta reer busra ay dileen nimankan maaragtay mu'ta joogo ayay dileen weeyaan marka mid aad iyo aad u dhib badan camal aad u xunoo dhib badan buu ahaayo cadowtinimo weyn muujinayso la'anna ergada lama dilo qofka yacni rasuulka ahoo la diro oo ergega ah markuu risaalada gaarsiiyo xataa jaahiliga way ka xisheen jireen ma dili jirin waa la soo celin jire qofkaasi waa la badbaadin jire w waqad wajada wajadada bimacnaa adiba way ku timaadaa wajada wuu helay wajada wuu ogaaday macaani badanay yeelataa tan waa tii bimacnaa adiba ahayd weyaan waqad wajada wuu carooday sal allahu calayh waali wasalama calaa daalika arrintaas ficilkaas oo ergerii ou dirayoo la dilay ayuu ka carooday wejdan caro oo shadiidan daran ayuu carooday weeyaan caro aad iyo aad u daran ayuu nebigu ka xanaaqay xata afda ilaa uu gaarsiiye daalika caradaa uu nabiga ka carooday nimankaasi ilaa macrakati mu'ta oo sanadka sideedaad dhacday ayuu maaragtay ilaa ay arrintaasi dhacdo oo nebigu ciidan u diro ayay gaarsiisay weeyaan wasana'tii waannu u tegi doonnaa calaa dikrihaa ghaswatu mu'ta sheegitaankeedu waan u tegi doonnaayo waana loo keeni doonaa sababta ghaswatu mu'ta ou nebiga saddexdaa kunoo ciidanka ugu diray oo maaragtay jacfar ibn abi aalib ou amiir uga dhigay hadduu jacfar dhinto cabdulaahi ibnu rawaaxa ha qabto hadduu dhinto zayd ibnu xaarit amiir ha noqdo saddex amiir midba markuu dhinto midka kale uu magacaabayay ayuu waxay ahayd saxaabigaas xaarit ibnu cumayr alasdi dilkiisii la dilay ayuu daraaddeed ugu diray meesheedana ku arki doonna insha allahu tacaala weya alkitaab asaabic kitaabkii toddobaad risaaladii toddobaadoo nebigu uu qoray wa kataba sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qoray kitaaban warqad buu qoray ilaa hawdata bni caliyin ninka hawdat bni cali la yidhaahdo oo aha saaxib ilyamaama yamaamo meesha la yidhaahdo ninkii madaxda ka ahaa ayuu u diray yamaamana horay baan u soo marnay waa min muqaafacaati najdi baa la yidhaahdaa dhulka najdi la yidhaahdo qaybo ka mid ah weeyaan oo waagii nebigu uu joogay qabiilka banu xaniifa la yidhaahda ay degi jireen haddana ka mid a dhulkaasi dhulkaa sacuudiga ka mid ah weeyaan ardadaas sacuudiga ayay ka mid tahay weeyaan marka ninkii yamaamo madaxda ahaa madaxda ka oo la yidhaahdo hawdat bni araxmaan الرحيم من محمد رسول الله إلى خوذة بن علي risaaladan maxamed ibn cabdillah maxamed oo rasuulka ilaahay ay ka socotaa ilaa hawdat ibn caliy ninka hawdat ibn caliy la yiraahdo bayna ku socotaa salaamu nabadgeliye badbaado ala man ittaba'a alhuda hanuunka cidii raacdo dusheeda allah yeelo waa allah badbaadiyo waa wa'lam ogow يعني ninkaas baa loo qori warqada hawda wa'lam ogow hawdow ana diinii aniga diintayda oo diinu tawxiid oo diinulislaam ahi sayadharu inuu haalib noqon doono inuu qaalib noqon doono ogow ouna gaari doono ilaa muntaha alkhufi waalxaafiri ilaa muntaha alkhufi cagafta geela meesha ay gaarto meesha ay gaarto iyo walxaafiri qoob faras meesha ou gaaro inuu diintayda gaari doonto ilaahay ka muujin doono ogow buu yidhi ka ogow weya meel alla meeshii rati ou gaari karo oo lug uu ku gaari karo ama farash uu gaari karo inay diintaydu gaari doonto oo ilaahay uu ku daahirin doono fa aslim marka islaam oo diinta islaamka qaado taslam aad badbaadida adduuniya aakharaba aad badbaadida markaad islaamto wa ajcalu laka adiga waxaan kuu yeelayaa maa taxta yadayka labadaada gacmood hoostooda wixii ahaadayna adaan ku siini bimacnaa mulkidaadaan kuu daynaya mar haddaa islaamto dhan kaloo lagaa leeyahay lama arkee sidaad boqor u tahay yaad boqortinimadaada u haysanaysaa lagaa qaadi maayo marka yeel buu yidhi diinta uun islaamka qaado si adigana aad badbaado adduun iyo aakharaba wey risaaladaasoo nebigu qoray wa alkitaaba warqaddii nebiga uu qoray wuxuu la diray maca saliid ibni camrin alcaamiriyi saxaabiga saliid ibni camrin alcaamiri la yidhaahdaa ayuu la diray oo warqadda u dhiibay markii uu warqadii geeyey saliib oo ninkaas uu u geeyey hawda la yidhaahdo uu u geeyey fa akramahu wuu maamuusayoo wuu karaameeyey wa ajaazahu waa soo abaalmariyeyo wuxuu soo siiyey hadaayaad buu soo siiyey wa kasaahu wuxuu soo huwiyey oo soo marashiyeeyey min nasiiji hajara meesha hajare la yidhaahdaa dharkeedii laga tolay oo halkaa laga sameeyey ayuu nasjigeediiy kuweedii la tolaya ah, ayaa la soo siiyey leanna wakhtigaas waxay ahayd xijaaz iyo dhulka carabta yani meesha la yidhahdo hajara meesha la yidhahdo dharka laga keeno ayaa ugu qaalib badan ugu qaalisanaa marka dharkii meeshaas laga soo samceeyeyna waa uu siiyeyo go'ahaan buu usoo siiyey waa soo huwiye weyaan wa kataba fi ljawaabi hawda warqad buu soo qoray fi ljawaabi oo nabiga risaaladiisa oo ka jawaabayo jawaab oo nebigu usoo qoray ayuu qoray oo ninkaas saxaabiga usoo dhiibay warqadiisa marka maxaa ku qornid hawda nabigu u soo qoray maa axsana maa tadcuu ilayhi waajmalahu wuxuu yidhi maa axsana maxaa wanaag badiyey yani ayu shayin ay shayun cadiimun ba yani maa axsana waa taqaanaan maa afcala iyo afcil bihi so afcaalu tacajubka soomaahan awsaantoodii waxaa waaye maa afcaladii wey maa axsana ay shayun cadiimun baa axsana wanaag badiyey shay weyn baa wanaag badiyey maa tadcuu ilayhi waxa adiga waajmalahu shay oo maaragta weyn ayaa qurux badiyey maa tadcuu ilayhi waxa aad dadka ugu yeerayso shay wanaagsan shay weyn oo yacni weyn ayaa wanaag badiyey wey markaasuu yidhi asagaa issharxaya marka wa ana anigu waxaan ahay buu yidhi shaaciru qowmi dadkayga horta gabyaagoodii waa aniga wey anaa gabyaa ah waan wakhatiibuhum ninkooda ugu khatiibsan oo yacni ugu aftahansanna waan ahay markii khudbo iyo goobaha laga hadla la yidhaahdo ninka ugu fasaaxada badanoo khatiibka ahna anigaa ah buu yidhi waalcarabu carabtuna way iga heebaysataa markay maqlaan howda ibnu cali wey aad bay iga heebaystaan buu le nin laga heebaystaan ahaye fajcal yeel lii aniga waxaad ii yeeshaa muxamadow bacda almri arrinkaas oo madaxtinimadaada iyo aad haysato qaar ka mid a isii oo aniga ila wadaaji madaxtinimadii wax iga sii attabic ka aan ku raace haddaad rabto inaan ku raaco madaxtinimadii qaybtayda ii reeb maadaama ninkaa odagaa aan ahay oo intaasoo shay isku darsaday caraboo iga haybaysato anigoo nin fasaaxo badan ah anoo gabyaa ah anoo hadda dadkii madax meeshii u ah waxaasaan haystaaye madaxtinimadaada dhinac iga siiyo si aan kuu raaco falamaa balaqa dalika rasuul allahi sal allah aleh wasalam warkaas iyo risaaladii uu soo qoray jawaabtiiya markay rasuul allahi soo gaartay sal allahu caleh ali wasalam nebiga ay soo gaartay buu qaala nebigu wuxuu yidhi low sa'alanii hadduu u weydiisan lahaa qidcatan min alardi qayb yar oo dhulka ka mida ah, hadduu dhihi isii hadda madaxtinimooba i weydiistay oo leeyahay iga qaybgeliye in yaroo dhulka ka mida ah isii hadduu dhihi lahaa facaltu ma yeeleen buu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam ma siiyeen mana ka qaybgeliyeen walidaalika waxaa ogtahay shareecadan islaamka ninka xukun dalbado lama siiyo ninka yidhaahda meeshaasaan raba xukun halla i siiyo nebigu yaa la siini buu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh waa in loo diidaa lama ogola maxaa yeele qofka waxaa la rabaa madaxtinimada in ay dadka ahlu walcaqdiga ay ayaga u gartaan laakiin maanta waxaas ma jiraan nin walba lacag wuxuu bixinaa malaayiin si loo soo doorto maanta wixii jidadkaa maraya waa arkayseen durbaanka dhacayay iyo waxa la watay iyo kambaynka ay odm samaynayeen meeqa lacaga malaayiina ku baxayso wiilal intaysu soo sawirana sawirradoo derbiyada lagu dhejiyaayo kambayn yacni baa la samaysanaya nin walba suu kursi ku helo hareecada islaamka nin kursi weydiisto lama siiy waa loo diidaa lama ogola maxaa yeele wuxuu u weydiisanaya inuu wax dhacow rabaa inuu wax hadow rabaa berri masabka ka faa'idaysto xoolaha dadka iyo masaakiinta shacabka ay leeyihiin inuu boobo maqsadkaasuu leeya dan kale ma leh marka nebiga xataa qayb yaroo ardada ka mida ah hadduu weydiisan lahaa buu yidhi ma aan siiyana waa u diidi lahaa baada wuu halaagsamay ninkaasi hawda la yidhaahdaa wabaada maa fii yadayhi labadiisa gacmood wixii ku sugnaana oo mulkidiisiina waa baaba'day oo waa halaagsantay weeyaan halaag baa ku dhacayo marba hadduu sidaa yidhi waa halaagsamay w famaata hawdat bna cali waa uu dhintay munarifa rasuulilahi sal l wasalam yani waa nasculkhaafida lagu nasbinaya fiidiya meesha ka go'an fii munsarifi rasuulillah adoo dhihi laha baan fiida ka goynay marka munsarifa rasuulilahi sal l wasalam nabiga soo noqodkiisii ou ka soo noqday min fatxi maka uu ka soo noqday ayuu wakhtigaasi dhintay weyaan fatxi makana sanadkii sideedaad bay ahayd markaasba waa uu dhintay wey ninkii kaasna wuxuu ahaa waa kitaabkii toddobaad oo howda nebiga uu qoray yamaamo ninkii madaxda ka ahaa weeye alkitaabu thaaminu kitaabkii sideedaad oo nabiga rasaa'ilkiisi ka mida wa kataba rasuulu llahi sal alla wasalam nebigu wuxuu qoray calayhi salaatu wasalaam kitaaban warqad ila lmundir ibnu saawa ninka mundir ibnu saawa la yidhaahdo ayuu u qorayo melik baxrayn yani magaalada la yidhaahdo boqorkeedii ahaa ninkaas ayuu u qoray dacaahu asagoo ugu yeeraya nebiga calayhi salaatu wasalaam fiihi kitaabkaa dhexdiisa risaalada uu qoray ilalislaami islaamnimada ugu yeerayo yacni ninka mundir ibni saawaan la yidhaahdo ayuu islaamnimada ugu yeeray wabacaa hada alkitaaba kitaabkaas nebiga wuxuu u dhiibay maca alcalaa ibni alxadrami saxaabigaa la yidhahda alcalaa ibni alxadrami ayuu u dhiibay oo yidhi mundir ibni saawa gaarsii kitaabkaasi risaaladii markay mundir u tagtay fa aslama wuu islaamay almuniru mundir ibnu sawa wuu islaamay weeyaan wa aslama waxaa la islaamay maadaama boqorkii ou ahaa bacdu ahli lbaxrayn baxrayn dadkeedii qaar ka midihina way la soo islaameen weeyaan kuwa kale oo reer baxrayn ka mid ahna waxay ku baaqi noqdeenay ku hareen calaa diinihim diintoodiibay ku hareen oo min alyahuudiyati aw ilmajuusiyati ama yahuudnimadii ah amase majuustii oo dabka caabudi jirtay ah ayay diinkoodiibay ku baaqi noqdeene ma ayan islaamin marka maadaama boqorkii dad reer baxrayna la islaameen dad kale oo reer baxrayna diimahoodii ama yahuudii ama majuusinimadii ay ku hareen ayuu marka warqad qoroo nebiga u qoray fa kataba almundiru mundir baa warqad qoray yukhbiru asagoo u warramay bidaalika arrinkaas inay qaarna islaameen qaarna diimahoodii shirkigaa ay ku hareen rasuulalahi sal al wasalam rasuulka alla u warramay warqadda ugu warramaya ayuu u qoray wayastaftiihi jawaabna oo weydiinaya maxaan ka sameeyaa dadki qaarna waa islaameen qaarna waa diideenoo gaalnimadoodii bay ku hareene maxaan yeelaa istiftaha waa jawaab alab baa yidhaahdaa jawaabuu nabiga weydiisanaya in loo soo jawaabo fakataba ilayhi fakataba nebigu wuxuu qoray calayhi salaatu wasalaam ilayhi ila lmundir mundir ibni saawabu wuxuu u soo qoray ya'muruhu asagoo farayo an yatruka lilmuslimiina maa aslamuu calayhi muslimiinta inuu u daayo waxa ay ku soo islaameen mar hadday soo islaameen xoolahooda in la badbaadiyo xuquuqday leeyihiin loo ogolaado inuu uga tago sidooda u daayo ayuu u soo qoray wayaahuda ou ka qaado min alyahuudi waalmajuusi maadaama boqorkii meesha uu islaamay yahuuddii iyo majuustii inuu ka qaado aljizyata jizyadii inuu ka qaado yacni koodhiga baasha la yidhaahdo ama cashuurta la yidhaahdo taasaa loo jeedaa wey marka jizye in lagu qaado xoolo laga qaado ayuu amray nebiga calayhi salaatu wasalaam wa annaka adigana warqadii oo loogu soo jawaabay wey waannaka adiga oo mundir ah mahma tuslix inta aad adigu hagaajinayso falam nacsilka ku casili mayno kaa qaadi mayno can camalika shaqadaada madaxtinimadaada aad haysato kaa qaadimayno intaad u hagaajinayso marka intaad wax hagaajinaysabaa shardigaasa ku xihan laakiin hadduusan ninka caamilka ama mas laga dhigo shaqadii loo dhiibay uusan hagaajinaynin waa laga qaadi karaa waa laga wareejin karaa hadduu hagaajiyana waa loo daynaya wey marka inta aad adiga wax hagaajinayso wuxuu leeya waannaka mahma tuslix inta aad wax hagaajinayso falam nacsinka can camalik shaqadaada kaa qaadi mayno kaa casili mayno kitaabkii agaalaad alkitaab taaic wakataba rasuul lahi sal l wasalam rasuulka alla wuxuu qoray kitaaban warqad buu qoray ilaa malikey ammaan yanii ammaan magaalada la yidhaahdo labadii boqor ee ka talinaysay ayuu u qoray labadaa boqor waa kuwe jayfara wa akhiihi ninka jayfar la yidhaahdo iyo walaalkii oo cabdi la yidhaahdo cabdu la yidhaahdo ayuu u qoray labadaa laba boqoroo isla dhalatay wey magaaladaas ayagaa u taliya weyaan wa huwa kitaabku nabigu qorayna bismi illaahi raxiim allah magaciisii ayaa ku bilaabay allihii raxmadda naxariista ballaaranay midda gaarkaba isaga iska lahaa min muxammadin nabi muxamed bay ka socotaa risaaladani oo rasuulillaahi rasuulkii alla ahaa ilaa jayfara ninka jayfar la yidhaahdo iyo wacabdin ninka cabdi la yidhaahdo jayfar iyo cabdigii ibney aljulandi ninka julandi la yidhaahdo labadiisii wiil ahaa labadii wiiloo u dhalay ilmo julandi ahaa yani julandii anig ya wou iga dhigay julandaana waa qaarbaa qaar baa qoraya oo dhibco aanan siinayni ya marka aljulandii ninkii ahaa wiilashiisii labadiisii wiil oo jayfar iyo cabdi la odhan jiray ayay warqadaasi ku socotaa salaamun badbaado calaa man ittabaca alhudaa hanuunka alle axad ka raaco ilaahay adduun iyo aakharaba ha badbaadiyo salaam korkiisa ha ahaato wey badbaado dushiisa ha ahaato amaa bacdu intaa kadib fa aniga waa rasuulka ilaahay baa hadlayo adcuukumaa labadiinna waa idin yeeri waa idinkugu yeeraya waa jayfar iyo cabdiye bidicaayat lislaam ay bidacwat lislaam islaamka dacwadiisa iyo dacwat tawxiida baa idinkugu yeeraya aslimaa hogaansama oo islaam oo diinka islaamka qaata taslamaa aad badbaadiin adduun iyo aakharaba aad alla adeegiisii baan ahay axadku soo diray baan ahay ilannaasi dadka uu soo diray kaafatan dhammaantood dadka dhammaantii an rasuulka uu soo diray allaha macbuudka ihi waa anigaba uu leeyahay maxaa la ii soo diray liundira inaan digo man kaana xayan dadka nool man axad kaana ahaada xayan mid nool inaan u digo darteed oon cadaabka ilaahay uga digo wayaxiqa inuu dhaboobo alqawlu hadalkii oo kelimatulcadaab ah ay dhabowdo oo cala alkaafiriina gaalada ay ku dhabowdo oo dhab ay ku noqoto oo kufriga kuwii ilaahay u xukumay kufrigana naartii ay sidaa ku galaan sidaasaa la ii soo daray weeyaan fainakumaa labadiinna oo isla dhalatay in aqrartumaa haddii aad qirtaan bilislaami islaamnimadii haddii aad qirtaan wallaytukumaa madax baan idinka dhihi waa idintawallisiini meesha idinka aad haysataan baad madax ka noqonaysaa wain abaytumaa haddii aad diiddaan yani islaamnimadii inaad qaadataan aad diiddaan wain abaytuma haddaad diiddaan an tuqira inaad qirtaan bilislaami islaamnimadii inaad qirtaan haddaad diiddaanna faina mulkakumaa mulkigiinna boqortooyadiinnu zaa'ilun mid tegayso zuulaysa wey way baabi'i wa khaylun fardo fardo oo muslimiintu leeyihiinna taxullu waydegi bisaaxatikumaa ardaagiinabay degaysaa weyan saaxadiinna dhulkiinna imaani yani maaragtay fardahaasaan idin baabi'inayo oo fardihii muslimiinta ah ayaa idin baabi'inayo markii la idin baabi'iyana watadharu nubuwatii nebinimadayda way qaalib noqonaysaayo way adkaani calaa mulkikumaa boqortooyadiina ay tana ka kor noqonayso nabinimadeeda ka daahiri doonto ka qaalib noqon doonto weeyaan marka islaama diinka qaata si mulkidiinana ay idinkugu baaqi noqoto intaa markuu qoray wabacaa alkitaaba nabiga wuxuu la diray kitaabkii maca camr bn alcaas radi allahu canhu camr bni caas ayuu u dhiibay oo yidhi gaarsii labadaa nin oo isla dhalatay oo reer cumaan ah falama qadima camaan falama qadima camar ibna caas markii uu yimid cammaana cammaan markuu yimid laqiya wuxuu la kulmay cabda ibnu ljulandii ninkii cabdi ahaa labadii boqor mid ka mida ayuu la kulmay cabdi ahaa jayfar ma uunan arag weeyaan fasa'alahu markaasuu wuxuu weydiiyey cabdu cabdigii oo boqorka ahaa ayaa camar ibnulcaas weydiiyey muxuu weydiinayaa nabiga arintiisoo weydiinaya amaa yadcuu ilayhi camaa yadcuu wuxuu nabiga muxamed dadka ugu yeerayo ilayhi shaygoo ugu yeerayabuu weydiiyey oo wuxuu yidhi muxuu dadka ugu yeeraa muxamedka warqadaan ii soo qoray muxuu dadka ugu yeeraa markaasuu faqaala wuxuu yidhi camr ibni caas wuxuu ugu yeeraa yadcuu ila allaahi allah buu ugu yeeraa waxdahu keligii in la caabudo laa shariika lahu ayadan ilaahay khalqigiisa lala wadaajinayni iyo watakhlaca inaad siibto ood ka harto maa cubida wixii la caabudo min duuni illaahi alla sukadii waxa la caabudo oo makhluuqaad ahna inaad cibaadadoodii ka siibatood ka dhex wa tashhada inaad qirto anna muxamada nebi muxamed cabduhu alla addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu adeegii rabbi uu soo dirsaday inuu yahay inaad qirto ayuu nebigu dadka ugu yeeraa weeye wa bacda xiwaarin dood gadaasheed doodaasoo jaraa dhex martay baynahumaa labadoodii waa camr ibnu caas iyo cabdi ibnu ljulandi labadaa nin dhex martay yus'alahu cabdun cabdi baa wuxuu weydiiyey camr ibni caas buu weydiiyey camaa ya'muru bihi waa arka wuxuu dadka ugu yeeraya waad ii sheegtaye muxuu faraa dadka amaa shaygeebow yamuru faraya muxamed bihi shayga uu faraya waa maxay waxa uu leeyahay ha la sameeyo waa maxay faqaala camr bnu caas wuxuu yidhi ya'muru wuxuu nebiga faraa biaacati illaahi alla oo la ateeco oo loo hogaansamo wayanhaa wuxuu reebaa nebi muxamed can macsiyatihi alla caasintiisa lagu caasiyo ayuu dadka ka reebaa waya'muru wuxuu farayaa iyo wasilat raximi raximka oo la xiriiri qaraabada oo la xidhiiriyo ayuu dadka amraa wayanhaa wuxuu dadka ka reeba can iulmi ulmiguu ka reebaa wlcudwaani xadgudubka iyo cadowtinimadana wuu ka reebaa wazinaa zinaduu ka reebaa wa shurbi alkhamri khamrada cabitaankeedabuu dadka ka reebaa wa can cibaadati alxajari dhagax cibaadadii la caabudona wuu ka reebaa iyo walwathani sanam in la caabudo iyo wasaliibi kiristada in la caabudo saliibka mucatabka la yidhaahdo in la caabudo waxaasoo dhan buu nabiyulahi moxamed dadka ka reebaa buu yidhi waxaasuna amraa waxaana waa ka reebaa قال cabdu bnu ljulandi ayaa wuxuu yidhi maa axsana hada aladii yadcuu ilayh maa axsana maxaa wanaag badiyey wanaag badanaa alla wanaag badanaa wey haadaa midkani alladii kii yadcuu ilayhi muxamedo dadka ugu yeerayo wuxuu dadka ugu yeerayo wax wanaag aad u wanaag badan wey low kaana hadduu ahaan lahaa akhii walaalkay oo jayfar ah yutaabicunii mid ugu raaco calayhi arrinkan uu nabi maxamed ugu yeerayo hadduu walaalkay ugu raaci lahaa la rakibnaa waanu waan fuuli lahayn oo gaadiid baanu raaci lahayn xataa numinamuxamed baan u tegi lahayn wy muxamed baan aadi lahayn xataa nu'mina ilaa aan ka rumayno bimuxamadin nabi muxamed aanu ka rumayno oo wanusadiqa bihi tasdiiq la imaanno aan rumayn la nimaadno weeyaan walaakiinse waxa way wali hadalka waxa wata abd ibn julandi ba hadalka wato oo amr ibn aas u jawaabay walaalkiisu ka waramaya walaakiin se wuxuu yiri akhi walaalkay oo jayfar ah adanna bimulkihi boqortooyadiisa buu ku bakhiilay adanna uu bakhiilay way bimaana bakhila bimulkihi boqortooyadiisa buu ku bakhiilay min an yadahu inuu ka tago oo faraha ka qaado inta boqortooyadii xagga iska dhigo wayasiira aw ahaado dhanaban yani ou noqdo sayn oo kale ou noqdo ama dib ou noqdo yani mid taabic u jeeda ay taabican taabicinoo noqdo yani hadda isaga dadka u horeeyo boqora soomaa inuu dayl noqdo daylka waa taqaanaan xoolaha sayn bay leeyihiin sayntuna gadaalay ku taalla gadaal bay ku taalla marka inuu dayl noqdo oo nin daba yani waxa weyaan ayaa waxaa u diiday boqortooyadiisii macnaha nabi maxamed markuu raaco calayhi salaatu wasalaam inuu taabic noqonayo oo madax loo noqonayo wuu aaminaya marka walaalkay buu leeyahay boqortooyadiisiibaa ayuu ku bakiilayo inuu taabic noqdo oo mid wax raaca noqdo ayuu diiday asaga oo maanta hoggaan ahoo boqor ah weyaan qaala camrun camr bni caas baa marka wuxuu yidhi in aslama aquuka walaalkaa hadduu islaamo yacni inaan xukunka laga qaadaynuun rabaa inuu u sheego in aslama aquuka walaalka oo jayfara haddii ou islaamo mallakahu rasuulullahi sal allahu calayh wasalam calaa qowmihi waxaad boqortooyadiisa siinayo oo milki siinayo u dhiibayo walaalkaa rasuulullaahi sal allahu calayh wasalam rasuulka alle ayaa milkisiinayo cala qowmihi dadkiisoo madax uga dhigaya madaxtinimadiisaa loo dayni boqortooyadiisu haysanaya isagoo muslima dadkaasuu madax u noqoni weyaan saasuu u samaynaya fa akhada markaasuu walaalkaa qaadaya asadaqata zakadiibuu dadka ka qaadaya min haniyihim kooda aniga ahoo xoolaha lehoo ganacsadahaoolaha leh aniga leh oo tanaadka ihi ayuu xoolaha ka qaadi markaasuu fa yarudduhaa xoolihii uu ku celinaya siinaya calaa faqiirihim qowmkaada kuwooda fuqarada ah xoolaha markii sakada la qaado adiga inta laydinka qaado nabi maxamed la aadi maayo xagga la geyn maaye adiga walaalka markii uu diinta qaato soo boqorkii maaha qoomkiisabuu kuwooda xoolaha leh oo tanaadiinta ihi ayuu sakadii ka qaadaya markaasuu isla qoomkaada kuwoodii fuqarada ahaa ayuu siinayaa weyaan taasuu samaynayaa wey faqaala markaasu wuxuu yidhi cabd bnu julandi ayaa wuxuu yidhi ina haada la khuluqun xasan ina haada warkan aad sheegayso la khuluqun dabeecad weeye xasanun ee wanaagsan waa dabeecad aad u fiican haddiiba xoolihii dadkeenna dhexdiisi lagu celinayo dhexdoodii oo kii maskiinka ahaa wax la siinayo wax la tarayo oo kii hanigaa ah wax laga qaadayo waa dabeecad fiican weeye uma sa'alahu ka weydiiyey waxaa weydiinayo cabd bn yaa camr bni caas weydiinaya can sadaqati horta zakadan bal ii sharax buu yidhi waxa ay tahay horta zakadaa la qaadayo leedahay aqniyadaa laga qaadaa fuqaradaa la siini waxa ay tahay bal ii sharax buu yidhi faahbarahu markaasu wuxuu u sheegay bitafaasiiliha waa tafsiilba ugu sheegay yani waa u kala dhigdhigay sakada siday ahayd ayuu uga warramay wuxuu leeyahay geela intaas baa laga qaadi looda intaas baa laga qaaday markay intaa cadadkoodu gaaro ariga markuu cadadkiisa intaa gaaro intaasaa laga qaadaya dahabka iyo qalinka waxaa laga qaadaya markay intaa gaaraan miqdaarkaasaa laga qaadi waxaa la yidhaahdaa beeraha qaybtaas baa laga qaadi waxaasuu u sheegay marka ayagana dadkaas waxay ahaayeen asxaab xoolo dhaqatay ahaayeen weliba geelay aad u jeclaayeen marka falamaa dakara markuu u sheegay camar ibni caas almawaashi xoolihii markuu ka sheekayey sakada laga qaadayo ayuu qaala cabdi bnu ljulandi wuxuu yidhi maa araa qawmi yardawna bi hada mar haddayba xoolihiiba wax laga qaadayo xoolahoodii la bixinayo maa araa anigu ma ra'iyaynayo ma arkayo an qawmi aniga dadkaygu yardawna bi haada arrintaas inay ku raadi noqon doonaan weliba bidaat geeloo u geeloo kale wuxuu leeyahay oo aana wuxuu kaa raba la aragoo iska soo daaqayo oo biyihiisii cabayo oo carabtu aaday u jeceshahay inay geel ha la bixiyo la yidhaahdo oo ha la dhiibo inay dadkayga aqbalayaan u malay maayo yacni aaday ugu bakhiilayaan wey ma yeelayaan uma ina cabdan ninka cabdi bnu ljuladi la yidhaha ina cabdan aw sala camran camar ayuu wuxuu gaarsiiyey oo u geeyey ilaa akhiihi walaalkii oo jayfara jayfar ah boqorkii labaadoo walaalkii ahaa ayuu u geeyey intii ka horraysa isagaa la sheekaysanayay oo macluumaad ka qaaday wey warqadiina weli ma uusan akrinin ma uunan akhrin warqadii bas camar ibni caasim bay arrintaasi dhex martay wey camaruu soo waday markaasuu boqorkiisii labaad walaalkii ahaa oo jayfar ahaabuu gaarsiiye u geeyey fa actaahu camar wuxuu siiyey yani jayfar buu wuxuu siiyey alkitaaba warqadii buu siiyey camr ibn caas warqadii nebigu uu soo qoro risaaladii kitaabkiibuu u dhiibay wey fa qara'ahu markaasuu akhriyey markaasu markuu dhammaystay jayfar markuu dhammaystay uma actaahu warqadii oo kitaabkiya ayuu haddana wuxuu siiyey liakhiihi walaalkii oo cabdi ah buu yidhi adna ahri ila cabdigan warqadii hore umuuna soo ahrinine adna bal ahri buu yidhi waxa meeshan ku qoran way akhriyeen labadooda markay akhriyeen wasa'ala camr camarba wuxuu weydiiyey jayfar baa weydiinaya wuxuu weydiinayay camaa facalathu qurayshun quraysh wixii ay samaysay buu weydiinaya quraysh maadaama nebi moxamed quraysh ahaa quraysh ma raacday mise way ka hor timid arrintaasuu weydiiyey ma aama haygii facalathu qurayshun quraysh ay samaysay ayuu su'aalay faahbarahu markaasuu wuxuu u warramay camr bni caas annahum quraysh aslamuu inay islaameen ayuuna u warramay marka waxa weeyaan markaan eh, qisadan ay dhacayso waa bacda fatxi makka wey maka markii la furtay kadib wey markuu camar ibn caas uu dirayo nebiga risaalada la diray weya marka wuxuu u sheegay quraysh inuu islaamtay oo nebiga u qabsaday calayhi salaatu wasalaam wa annahu jayfar camar ba hadalka wato in aslama hadduu islaamo in aslama hadduu islaamo diinka qaato yaslamu inuu badbaadayo wa ilaa hadduusan islaamnimada qaadanin jayfar camar baa hadalka ku dhahayo ku odhanaya weeyaan wa ilaa hadduusan islaamin haddaadan adigu islaamin wey wadi'athu waxaa ku istaagi doonto ninka la yidhahdo jayfar alkhaylu fardihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku istaagi doonto alwabiiju fardihii ay baabi'inaysaa khadraa'ahu yani khadraa'ahu dadkiisa badankeeda ayay baabi'inaysaa wey marka markaad tidhaahdid khadraa'u lqawmi waxaa loo jeedaa waa sawaadu lqawmi wa mucdamuhuma la yidhahda dadka badankii ayaa loo jeeda mar haddaa islaami weydo oo islaamnimadii aad diiddaa nabiyulaahi maxamed fardihiisii ciidankiisii yaa imaan markaasay cagta idin marinayaan dadkaada badankiina meeshaasi ku baaba'ayaan hadalkaasuu ku yidhi wy markuu intaa yidhi oo tahdiidkana uu raaciyey camr ibni caas ayuu arjaa jayfaru amrahu ilaa hadi wuxuu yidhi arrintan niyow camarow bal ilaa barri soo shawriye dib iigu dhig waarjaca wuu dibdhigay jayfaru ninka boqorka ahaa jayfar ahaa amrahu arinkiisabuu ilaa hadin berri u dibdhigay wuxuu yidhi bal berri isku kaayakeen berri aan isku imaana intaas anna aan soo tashaday falamaa kaana alhadu markii ay berritii la gaaray maalintii labaad berrito markii la gaaray oo camar ibnu caas ay kulmeen ayuu abda alquwata wasumuuda abdaa wuxuu daahiriye oo muujiyey ninkii jayfar ahaa alquwata awood iyo wasumuuda is-adkayn oo leeyahay yani wuxuu leeyahay haddii aan aniga madaxtinimadaydii nin kale aan u sallimo carabkan ugu daciifsan baaban ahay buu muxamedna fardihiisii ima soo gaaraan oo halkan iguma imaan karaan hadday isku dayaan inta yimaadaanna waxay la kulmayaan dagaal oo aysan weligood la kulmin ayay la kulmi doonaan taadiidkaas wuxuu siiye camar ibni caas u dhiibay oo yidhi anigu marna isma dhiibaayo hadalkaasuu geeyey marka alquwata abda alquwata wsumuuda sidaasaa loo jeedaa hadalkaasuu yidhi weya wuxuu leeya faidan ana waxaan ahay adcafu alcarabi in mallaktu rajulan maa fii yadii gacantayda wixii ku jira haddaan nin kale u dhiibo waxaan ahay marka ninka carab ugu daciifsan baaban ahay buu leeyahy marka marna ma dhiibaayo buu leeyahay taabicna ma noqonayo markuu intaa sameeyey ayaa camr ibn caas marka wuxuu ku yidhi hadaluu ku yidhi oo shiikhu iska soo gaabiyey wuxuu ku yidhi fa innii khaarijun hadan hadday sidaa tahay beri laga bilaaba anigu waa baxaya ila camar muddo badan uu joogo waa socdaaye ogaada warkaadana waan gaarsiinay nebigaan gaarsiinaya wy markay intaas uu yidhi barri baan safrayaa walaakinahu khalaa biakhiihi wastashaarahu rucbi baa markiiba galay cabsi baa gashay markaasuu walaalkiisoo cabdiya ayuu la showray walaakinahu ninka jayfaraha ahaa wuxuu la gooni noqday biakhiihi walaalkii oo cabdi ah wastashaarahu wuuna la showray showr buu la galay wey maxaan samaynaa wey markii dambe wuxuu go'aan ku gaar warniyo waa la halaagin dadkan balaayaha dhib ha noo keenine aan islaamnimadan qaadanna uu yidhi waa ka aqbalay marka falamaa kaana markay ahaatay bacda alhadi maalintii labaad markii la gaaray ayuu aslama islaamay jayfar huwa jayfar iyo akhuuhu walaalkiiba oo cabdiya way islaameen camar ibni caas oo u yeedheen waxay yidhahdeen annaga muslimiinana maanta laga bilaaba naga gaarsiin wakhallaya waxay banneeyeen oy ka dhexbaxeen bayna camrin camr ibni caas iyo wa bayna akhdihi asadaqata camar ibni caas iyo inuu sadaqada qaadayba u madax banneeyey waxay yidhaahdeen adaanba kaaga aan kuu madax bannaynaye intaadan tegin haddaba sakadii adiga balqaad annagaa maarata racyadeenni amar siinayne markaasay la istaageen wa kaana labadoodii wada dhashay oo boqorada ahaa bay waxay noqdeen cawnan kuwa u kaalmeeyo calaa man dad khaalafahu camr ibni caas dadkii sakada ku khilaafo ayaga uga kaalmaynayo garab istaagay weyaan marka sidaasay ahayd waqhallayaa way banneeyeen bayna camrin camr ibni caas iyo wa bayna akhdihi camar ibni caas qaadashadiisii asadaqata uu qaato ayay u banneeyeen weyaan annaga maba kuu qaadeenno adiga sakadii qaad bay yidhahdeen wa kaana waxayna ahaayeen cawnan qawman kuwa garab siiyo oo u kaalmeeyo garab taagan calaa man khaalafahu ciddii khilaaftay uga gargaarayeen uga kaalmaynayeen weyaan ursila waa la diray haada alkitaabu kitaabkan oo kanoo ilaa cabdin iyo wajayfara labadaa nin baa loo diray bacda fatxi makka maka markii la furtay dabadeed ayuu nabigu warqadaas u diray oo camar ibn caas u dhiibay ama baqiyat lkutubi laakiin warqadihii kaleo nabiga uu dirayay markii tan laga reebo intoodii soo hartay faqad ursilat waa la diray kutubtaasi bada cawdatihi nabiga soo noqoshadiisii uu ka soo noqday sal allahu alayh ali wasalam min alxudaybiya xudaybiya markuu ka soo noqday ayaa nabiga uu rasaa'ilkaas kale wada qoray laakiin midaan oo reer camaan loo qoray waxay ahayd bacda fatxi maka maka markuu kasoo maarata laga soo laabtay dabadeed ayuu maarata nebigu uu u qoray rasaa'ilkaasi weeyaan hada wabilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamedi wali